bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala الnaadimu raximah اllah tacaalى wmutlifun mu'diihi laysa yadmanu bacda اddifaaci biاlatii hiya axsanu wal tufiidu اlkula fi اlcumuumi fi اljamci wاlإfraadi kaalcaliimi wamutlifun <clears throat> mid baabi-inayo talfinayo mu'diihi kii isaga dhibaayey wixii isaga dhibayay midkii baabi'iyo oo talfiyo <clears throat> laysa ma ahan huwa isagu yadmanu mid damaanaya ma aha goormuusan damaanaynin bacda difaaci difaac kadib bilatii tii uu iskugu difaaco hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd ayb xaaladii fiicnayd markuu isku difaaco ka bacdi ayb hadday wax ku telfaanay ku baaba-aan ma damaanaayo ayb qaacido marka iyadana waxay tahay fiqhi ah oo man atlafa shay-an lidafci adaahu lahu lam yadmanhu ayb qofkii shay talfiyo oo baabi'iyo dhibkiisa ah shaygaas uu isaga ku wado iska dafcintiisa darteed ma damaanayo ayb laakiin dhib adiga ku haysto markaa iskaga difaacaysid isaga ee dhib uunan kuu ahayn markaas waa damaanaysaa dembigana waa kaa kor noqonayaa ayb oo man atlafa lidafci adaahu bihi daminahu ayb marka sharaxana uu ku dhex sheegi doonaa waxaana qaacidada markaas lahaan marka loo qabsanayaa xadiid <clears throat> fara badan oo nebiga sala allahu alayh waali wasalam ka sugnaatay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid iyo man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid iyo man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid iyo yacnii khamsu fawaasiq yuqtalna fi lxilli waalxaram xilligii xaramkaba waa lagu dilaa salaad xataa haddaa ku jirta waa dilaysaa alcaqrabu waalxada-atu waalkalbu alcaquur iyo xaj intii uu nebigu sheegay sala allahu calayh waalihi wasalama cilladana culammada waxay yidhaahdeen loo dilaayo kuwaas fi lxilli waalxaram waa dhibka ay leeyihiin ayb qof marka wax wax dhibaayo oo isagii dhib ku ah qofku hadduu iska dafciyo oo xaalad hagaagsan oo sharcigu u idmay oo iskaga dafciyo oo iskaga riixo wixii ku baaba'o ama ku talfo ma damaanayo ayb waxaa ka duwan taas marka dhib adiga aa qabto shaygaas uusan kugu haynin ayb ka noocaasoo kale marka oo daruuradaadiiba adiga shaygan u dilatay ama aa ah wax u yeeshay oo adoo dhiman raboo kale qof maal meel u yaallay oo kale ama cunto meel u taallaa ka cuntay isagiina mudar ma uusan ahayn qofkaas maalkiisa a ah ka cuntay waa damaanaysaa hadhow naam maxaa yeelay adiga marka dhib kaaga ah oo adiga ku haystaa waxaan u baabi'isay u talfisay ayb laakiin dhib isaga uu kugu hayay markaa u talfiso markaas ayaadan damaanaynin taasaana marka musanifka uu sheegay naadimka uu tilmaamay ayb waxyaabaha marka la difaacayo cirdi iyo maal iyo naf intaas weeyaan daruuriyaadkaas nacam diinka isaga de waxaa weeyaan amarkiisa iyo difaaciisu baab gaar uu leeyahay oo jihaadka ayaa looga hadlaa ayb iyo xuduuddana meelo waa looga hadlaayo qofka diinka ka baxoo kale in la dilo iyo waxyaabahaas oo dhan waa xifdan liddiin ayb caqliga isagana waxaa weeyaan eh, xifdigiisa iyo waxa ku tacalluqo meelo kale isagana looga hadlaa waxa uu marka qofka ilaalinaya isaga dararka uu ka ilaalinayo markaas darteed haddii uu wax ku halleeyo uunan ku damaanaynin nafta iyo maalka iyo cirdiga xadiidkuna kuwaasuu sheegay ee uu toos u tilmaamayba ayb marka man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid iyo duuna maalihi fahuwa shahiid iyo duuna cirdihi fahuwa shahiid ma lahan xaalad xaalad ka sokayso ayb xilli waqti waqti kale aan ka sokeeyo ma laha ayb ilaa hal xaalad unbaa qofku uusan naf iyo maal iyo uunan difaacaynin waa marka eh, xaakim muslim ah oo dadka dhibaaya maalan oo jiro oo islaamnimadii aan ka bixin ka noocaasa marka maalkaaga uu kaa xoogaayo iyo waxa uu kaa qaadanayo iyo waad ku sabraysaa haddayba ka dhalanayso inaad isaga khuruuj ku samaysood ku baxdo oo dadkii muslimiinta tafaruq ah u keento xaaladdaas iyada muxadisiintu sidii ijmaac oo kale ay u qabaan in aan marka markaas nafta laga difaacaynin ama maalka aan laga difaacaynin nin amiir ahoo markaas soo weerarayo muslimka xukumo oo aanna gaal ahayn ayib ibnulmundir sidaasuu kitaabkiisa ishraafka uu ku sheegay halkaas suuraduu ka bixiyey oo axaadiid fara badanoo kusoo aroortay khuruujka taxriimkiisa iyo tilmaamayso ayb in akhada maalaka wajalada dahraka iyo iska adeec nebigu uu yidhi sala allahu calayh ali wasalam laakiin haddii qofku uusan imaam ahayn in markaas yacni qofku waxaa u bannaan isagoo xadiidkan ku camal falaya inuu inta iska celiyo xaalkii uu iskaga difaaci karaba markaas inuu iskaga difaaco waqtina ma lahan xaalad gaarana ma lahan mas'aladaa iyada intaa masaladaas unbaa laga istinooday alimaam alxaafid alfaqiih abu bakr moxamed ibnu lmundir uu ka soo reebay ayb xadiidkaasna uu uga soo reebay ama axaadiidta nebiga ee tilmaamayso kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil iyo kun eh, ka khayr ibni aadam iyo waa fidnada iyo dhexgalkeeda laakiin gurigiisa qofka marka loogu yimaado <clears throat> iyadu ma lahan midaas nacam oo qofku haddii gurigiisa loogu soo galo xataa culimmadii iyo saxaabadii ku tagtay in aan laga qeyb gelin fidnada guriga marka laysugu soo galo qaalibkooda waxay leeyihiin waa bannaan tahay qofku inuu isdifaaco iyadagoo marka axaadiidtan ku dhaqmaayo marka axaadiidtaasna baabkaasay leedahay kuwanna baabkan ayay leeyihiin ayb saa'ilku haddii uu gaal <clears throat> gaal yahayna ama qof damkiisa ama dhiiggiisa macsuum uunan ahayn hadduu yahay saa'ilka soo xadgudbayna iyadu culummada shaaficiyada waxayba leeyihiin waa waajib in layska difaaco in laysmakaniyaa maba bannaanaba maxaa yeelay diinkaagii iyo waxa ka sii muhiimsan naftii ayaa baaba-gelayso haddaa isu makaniso oo aa markaa isu dhiibto nacam oo qofka marka gaalka oo kale iyo dafcigiisu isagu waxay leeyihiin waaba waajib ee kan laga hadlaayo oo aan waajibka ahayn <clears throat> oo haddaa adiga isdhiibta aadan ku dambaabaynin waa nin muslima gurigaaga kugu soo galo adiga ku dilaayo cirdiga isagana waa waajib in la difaaco maalka iyo nafta waa kuwaa iyaga shanigooda ayb maalka weliba xadiid muslim wuxuu leeyahay nin hadduu i yimaado rasuulka ilaahay maalkeyga iga rabo gurigayga iigu soo gala falaa tucdihi nebiga hasiinin buu yidhi hadduu ila dagaalamana waxa uu yidhi haddaad dishid waxba korkaaga maaha ayb hadduu asaga ku dilana shahiida tahay ayb marka xaalaadkaasay u qayb qaybsantaa qaacidaduna marka taasay ka hadleen xadiidkaas baana asal u ah marka waxaa la rabaa in la kala sooco jihaadka dagaalka fidnada ah dafcu saa'ilka saddexdaas maaddo inay qofka u kala cad yihiinaa la rabaa qofkii aan marka aynan u kala caddayn oo wax allaala hal xaalad uun iskaga xambaarayana waa yacnii ifraad baa ku jiro ama tafriid baa ku jiro ayb waxaa saaxada baabi'inayana waxyaabahaas waaye qofku marka axwaalahaasoo dhan inuu kale axaadiidta nebiga siday culimmadu u kala dejiyeen boosaskii ay kala dhigeen in la kala dhigo ayb taasaana marka lagu fahmi karaa furuuqda u dhaxayso waxyaabahan oo qaarkood ay yihiin min afdali alacmaal ay ka mid yihiin kuwana ay qofka diintiisa khatar geli karaan kuwana marka shay jaa-isa ama istixbaab ama waajib iyo noqnoqon karo ayb <clears throat> qawaaciddan marka kutubta fiqigana way sheegaan baabkan meelaha saa'ilka iyayna uga hadlaan ayb naftaada iyo marka qof kaleoo muslim oon isdifaaci karin naftiisa waa isku mid ayb oo kayrka oo muslimo isagoo aan isdifaaci karin haddaad difaacdana oo difaacaas ama wa ku wax ku yeeshana iyada laftirkeeda xaaladii ay waajibaysay wax lagu haysta ma laha ayb oo dafciga jamaaciga wuu bannaan yahay ayb waana in la kala sooco isaga iyo laftirkeeda wamutlifun mudiihi laysa yadmanu waxau uu yidhi wamutlifun mid baabiina baabi'inaayo ku baabi'inaayo oo talfinaayo mudiihi shay isaga dhibaayo wax isaga dhibayo baabi'iyey laysa ma ahan huwa isagu yadmanu mid damaanaya ma aha ma damaanayo goor muusan damaanayninna bacda difaaci difaac ka gadaale ayb difaac ka bacdi bilatii tii uu isku difaaco hiya iyaduba axsanu wanaagsan bilatii hiya axsan tee waaye waa midda keenayso yacni qofku uu isagoo marka alahaf falahaf ayb adoo qofkan ul iskaga celin karo haddaad xabad ku dhufato ma saxsanid laakiin adoo tii yarayd qaadanayo munaasibka ahayd hadduu kugu dhinto waxba waxamadiyo iyo qisaas midna lagama rabo ayb adoo ninkan marka ul ku dili eh, yani wax ku dhufan karo ul isaga celin karo haddaad dishidna markaa waad damaanaysaa saasaa laga fahmaa warkiisaramukallah idaa saala calayhi aadamiyun idaa saala haddii uu kusoo xadgudbo calayhi isaga korkiisa aadamiyun aadami aw xayawaanun ama xayawaan aw saydun ama ugaar ayb fi lixraami ixraamka dhexdiisa yacnii ugaar ixraamka dhexdiisa kusoo xadgudba isaga fa atlafahu ou talfiyo ou baabi'iyo dafcan daafican isagoo difaacaya markaa can nafsihi nafsadiisa yacnii dafcan yacnii ay mudaafican isagoo markaa ku iska celinayo ah can nafsihi nafsadiisa laa damaana damaan caleyhi korkiisa ma ahaanin ayb walaakin yadfacuhu uu iska celinayaa bilashali falshali tan fudaydka badan ayuu isku difaacayaa falshali tan kasii fudaydka badan wa ida dara haddii uu u dhibaatoodo ilaa saydin ugaar wahuwa isaga oo muxrimun muxrim ah ugaar buu u dhibaatooday isagaoo muxrim ah ugaarkii ma soo xadgudbin isagaa u dhibaatooday fa atlafahu buu markaa talfiyey lidaruuratihi isaga daruuradiisiiba u talfiyey oo ugaarka uu baabi'iyey fa inahu yadmanu waa damaanayaa walaakin laa ima dembi caleyhi korkiisa ma ahaanin wax dembiga dushiisa ma noqonayaan labadaa mas'ale marka kala garaan ta hore marka suurada hore waxay tahay haddii xayawaan ama bani aadam ay kusoo xadgudbaan xayawaanka isaga marka la saaran yahay oo qofka uu xakamaysanayo ama uu hogaaminayo wuxuu talfiyo ninka saarana laga rabaa ayb hadday iyada kugu soo xadgudubtay ku disho adiga marka waxba iyada laguma laha alcajmaau jubaarun xadiidka nebiga sidaasu ahna haddii la saaran yahay laakiin oo qof uu wado oo markaa yacnii ay wax baabi'iso daabaddu ay waxhallayso qofka saaran ee wado ficilkiisaa ku jira meesha ayb haddii marka adigii aad xoolo kugu soo socdaan ama wax kugu soo socda xayawaan ama aadami ha ahaada a iska dafcisid idaa saala calayhi aadamiyun hadduu kusoo xadgudbo ow xayawaanun ama xayawaan ow saydun ama ugaar fi ixraami ixraamka dhexdiisa fa atlafahu ou talfiyo dafcan can nafsihi fi ixraamida marka saydka yay yacnii ayay ku xiran tahay ayb ugaar baa kugu soo xadgudbay muxrimna waa tahay waa xarmantahay iska daamay isdhehaysid ayb fil exraamidan uma taallo aadamiga iyo xayawaanka ayb aadami isaga ama muxrim ahaw ama si kale ahaw yani faatlafahu dafcan oo markaa uu baabi'iyo dafcan isagoo difaacayo iska dafcinayo iska riixayo can nafsihi nafsadiisa uu daafican can nafsihi isagoo nafsadiisa difaacayo waxaan ka riixayo laa damaana damaan caleyhi korkiisa ma ahaanin walaakin yadfacuhu wuu iska riixayaa bilasali falasali haddii marka ashalkii uu ka tago oo ascab uu aado ee uu wax ku talfiyo waa damaanayaa markaasna wa amaa ida dara hadduu dhibaatoodo ama ida dura haddii loo dhibaato geliyo isaga ilaa saydin ugaar wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah suuradan labaad waxaa weeyaan ugaarkii maahan waxa adiga kusoo weerarayo adigii baa gaajootay oo gaajo inaa u dhimata ka cabsatay waxaa u dishay adiga daruuradaada inaad meeshaas ku daboosho baahidaadii waa ka duwan tahay markaasna fa atlafahu saydkii markaa uu talfiyo lidaruuratihi daruuradiisa darteed fa inahu yadmanu waa damaanaya walaakin laa ima dembi caleyhi korkiisa ma noqonaya ayb qaala ibnu rajab ibnu rajab waxau yidhi fii qawaacidihi man atlafa shay-an shay qofkii baabi'iyo lidafci adaahu shaygaas dhibkiisa iska riixideeda darteed lahu isaga uu dhibaayo lam yadmanhu ma damaanayo lidafci adaahu ay ada shay-i way shaygaa dhib wato lahu qofkan buu dhibayaa ninkaani lam yadmanhu ma damaanayo haddaad marka iska dishid waxaa baabi'isid in atlafahu haddii uu talfiyo shayga lidafci adaahu ada shaksi shaksiga riixidiisa bihi isaga uu ku riixo ayb daminahu waa damaanaya markaayb amase labadaba waxaad u celisaa yani labadaba waxaa u celisaa qofka man atlafa shay-an shay qofkii baabi'iyo lidafci adaahu dhibkiisa iska riixiddiisa ayb qofkan dhib uu mudanayo riixayaa dhibkaasina iyou ku jiraa lahu shayga uu ku jira markaayb haddii kalena u kala gedi ayb macnuhu waa iskaga toosaya labadaba man atlafa shay-an shay qofkii baabi'iyo lidafci adaahu shayga dhibkiisa iska celintiisa ayib lahu qofkan uu markaas soo dhibaayo lam yadmanhu ma damaanayo qofkii talfiyey waxaas wain atlafahu hadduu baabi'iyo shaygii lidafci adaahu dhibkiisa riixitaankiisa oo lidafci ada shaksi shaksiga dhib ku jiraa la riixayaa bihi bisababihi shaygan la talfinayo oo shayga bihi bishay shaygii sababkiisii baa lagu riixayaa dararkaasi daminahu waa damaanaya ayb ama bihi ay fiihi fi shaksi darar ku jiro ayb daminahu waa damaanayaa wayatakharaju calayhi masaa'ilu baana ka baxaysa meeshaas fadakarahaa marka masaa-ishii buu sheegay ayb labada dhib baa marka kala duwan dhib adig kugu sugan ayaad baahidaadii baa waxaa ku daboolaya waxaas inaad ugaarkaas aada dishid adoo muxrim ah waa dishay waa cuntay marka dembi ma lihid laakin waa jazaa-u sayd waa lagaa rabaa waxaa ka duwan shaygii baa soo xadgudbay dhib shayga ku jira adiga kugu soo socdo waxaa iskaga riixday dhibkiisa yuu kusoo gaarin dembina male mana damaanaysid markaas waal tufiidu اlkula fi اlcumuumi fi اljamci wاlifraadi kaalcaliimi waal ali al tufiidu اlkula tufiidu waxay faa'iideynaysaa alkulla kulli bay faa'iideynaysaa fi lcumuumi cumuumka dhexdiisa ayb fi ljamci jamaca dhexdiisa markay ahaato walifraadi ifraad dhexdiisa markay ahaato ashu kal caliimi oo kale ayb waa iska qaacida macruufo waraqaadkiina waa kusoo marnay idaa dakhalat al al haddii ay gasho calaa lafdi mufradin lafdi mufrad ah ow lafdi jamcin jamac lafdi ah afaadat اlistiqraaqa istiqraaq bay keenaysaa waalcumuuma iyo cumuum bay keenaysaa lijamiici ilmacnaa macnaha dhammaantiis ay camimtay keenaysaa ashaasi marka tee waayo laakiin asha cumuumka faa'iideynaysaa waa yacnii waa asha istiqraaqiyada ama jinsiyada amaa midda keenayso cahdiyada iyadu cumuum ma faa'iideyso asha oo cahdiyada ah cumuum ma keento kayfa yufaraq marka bayna alistiqraaqiya iyo asha cahdiyada ah see lagu kala sooci karaa asha istiqraaqiyada booskeeda waxaa u suubata kullu in la geliyo ama jamiicu ayb alkasta oo kullu ama jamiic lagu bedeli karo waa istiqraaqiya waxayna keenaysaa cumuum waana midda hadda sheekh uu u muraadayo isaga fadukuuluhaa geliddeeda asha ay gelayso cala lmufradi mufradka ay gelayso midlu qowlihi tacaalaa waalcasri ina alinsaana lafii khusrin oo kale waaye ila اladiina aamanuu ayb ina اlinsaana ay kula insaanin ay kullu insaanin insaan kastaa khaasirun weeyaan mid khasaarayo ina alinsaana ashaan kullu waa la geli karaa booskeeda macnuhana isma bedelayo laa yakhtasu biinsaanin insaan kuma gaar ah duuna hayrihi hayrkiis ka sokay ilaa man istuniya kuwii laga soo reebo takhsiisku ou galayoo nas takhsiis uu ku galay maahana wahum aladiina aamanuu waa kuwii rumeeyey biquluubihim ku rumeeyey wacamiluu saalixaati sameeyey bijawaarixihim ku sameeyey watawaasow bilxaqi xaqa isu dardaarmay alladii huwa alcilmu naafic xaqaasoo cilmiga wax anfacaya aw alcamalu saalix ah watawaasow bisabri sabarkiina isu dardaarmay calaa daalika ay ku sabraan fa haa-ulaa'i kuwaani humu raabixuuna weeyaan kuwa ribxayo waman faatahu shay-un qofkau dhaafo min haadihi alkhisaali qaybahan xasala lahu waxaa u xasishay min alkhasaarati khasaaradii bixasabi maa faatahu intii isaga dhaaftay wax la-eg wakadalika sidaadaasoo kale qowluhu tacaala baa la mida ina alinsaana khuliqa haluucan waxaad dhihi kartaa kullu insaanin khuliqa haluucan idaa masahu اsharu jazuuca waidaa masahu اlkhayru manuuca ina alinsaana lirabbihi lakanuud ayaa la mida ina alinsaana ladaluumun kafaar ay kullu waaxidin mid kastoo min annaasi dadka ka mid a haadihi tani sifatuhu waay ilaa man qof mooyaane akhrajahu llaahu ilaahay uu ka saaray oo nas looga bixiyey can haadihi sifaati almadmuumati laga bixiyey ilaa sifaati alkhayri loo u saaray allatii taas oo hiya iyaduba addaaduhaa addaadu maa dukir wixii lasoo sheegay addaadeeda ah <clears throat> wa min amhilati dukuuli al algelitaankeeda amhiladeeda tusaalayaalkeeda waxaa ka mid a cala lmufradi ay gashana dukuuluhaa geliddeeda calaa asmaa' illahi wa ay gasho fakulamaa dakhalat cala smin min asmaa' illaahi mar walbo ay gasho kol walbo ay gasho isim asmaada alla ka mida ow sifatin min sifaatihi ay gasho afaadad waxay kordhinaysaa ay faa'iideyneysaa jamiica dalika almacnaa macnahaas dhammaantiisay keenaysaa marka wastaqraqathu way maashaynaysaa way gaaraysaa wa balaqad waxay gaaraysaa nihaayatahu meesha ugu dambayso kalxayi alqayuum oo kale ay alladii allihii lahu lxayaatu ay u sugnaatee nolol alkaamilatu dhammaystirnayd alxayu mufrad waaye al baana gashay maxay keenaysaa marka macno kastoo nololi leedahay waa qabyaabo alladii lahu lxayaatu lkaamilatu yacni macno kastoo nololi ay keenayso naqsina aan ahayn waa leeyahay alle marka almustalzimatu ayb alladii lahu lxayaatu nolol alkaamilatu dhammaystiran le almustalzimatu laasimsanaysay lisifaati اdaati sifaatu daadka ayb wاlqayuumiyatu ayaa u sugnaatay alladii lahu اlqayuumiyatu iska leh alkaamilatu dhammaystiran alladii qaama binafsihi nafsadiisa uu iskugu taagan yahay wa qaama bijamiici اlkhalqi khalqiga dhammaantiisna uu ugu taagan yahay tadbiiran maamul ayb qayuumnimaduna marka waxaa weeyaan ilaahay naftiisana asaa isu taagan ai khalqigana iyo isagaa u taagan danahooda ayb marka waa lahu lahu kamaalu اlqayuumiyati macna alqayuumiya wax ka maqan male ilaahay subxaana wa tacaala ashaana keenaysa marka istiqraaqaas ayb labadan isim marka ayuu soo qaatay alxayu اlqayuum sifaadka oo dhan labadaanay u noqdaan sifaatu daadkana alxay xayaataday u laabanaysaa badankood ayb sifaatu alficlina qayuumnimada ay u wada noqonaysaa walidalika min yani ism اllahi alacdam waxaa lagu sheegay alxay اlqayuum ayb ducooyinka nebigana waa ku badnayd yaa eh, xayu yaa qayuum biraxmatika nastakiif iyo marka sifaadka alloo dhan waay soo waxay hoos imaanayaan marka labadan macno ayb labadan marka ayaa tusaalahoodu marka aad u muhim u yahay fahmkooduna waa daruuri ayb magacyada allana marka laga hadlayo asha ku jirtaay yacni waxaa weeyaan al oo istiqraaqiyo ahoo macaanida oo wato kelmadaasi wadatoo dhan bay shamlinaysaa waa in marka sidaas loo fahmo alcaliyu marka la leeyahay jamiicu macaani lculuwi meeshaasu ku jiraan waana sida luqaduna keenaysa macnaha saxdaana keenaysa laakiin dad wax bartay oo yacni cilmi meel ka gaaray oo yacnii luqadii bartay oo wax fara badan bartayba haddana intaas ilaahay aanu uusan tusin marka waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur tawfiiqda iyo wax tusida ilaahay baa iskale waxaa laga yaabaa maanta dhan fiqiga markuu daldalayo ashaan istiqraaqyadeeda waa fahamsan yahan baabka magacyada alle iyo marka la joogana wax kalea ku dhegan ilahan ka magan galna ruuxu hadday marka caqiidada ka halowdana cilmi kasta uu leeyahay waaa waxaa weeyaan naqsi unbaa ku jira naqsigaas oo marka yacni cibaadadiisa saameyn ku yeelanaysa oo fahamkiisa saameyn ku yeelanaysa haysato ayb marka qofka daalib cilmiga yani sheekhu amilada uu bixinaya amila meel walba gelaysa ag walba marka dhinac ayb magacyada alla marka laga hadlayo waxaa kaloo la yidhaahdaa asmaadan marka daatada la fiir musamaheeda marka la fiiriyo waa waaxid nacam haddaa musanaheeda fiirisid waa waaxid ayb waa allah bay ku wada magacaaban yihiin macaanidooda haddaa fiirisidna macaani mukhtalifay leeyihiin macaani marka kala gedisan laakiin aan iska hor imaanaynin oo hadda yani asmaada alle magacyadoodu marka la fasiraayo waa kala duwan yihiin xagga macnaha mid walbaa macno hor lebau keenaya laakiinse musamahoodu ay magaca u yihiin waa allah keliya ayb marka waxaa weeyaan biictibaari daatihaa waa waaxid waaxid asmaadaas oo dhan biictibaari madluulihaana waa waa kala duwantahay waa tacadud waa aqbaleyna ayb ibn اlqayim jalaa-ul afhaamka saasuu marka ku baxiyey ayb da magacyada allana marka waxay wataan magac kastaa wuxuu wataa <clears throat> saddexdii noocee dalaalada dalaalat اlmuطaabaqa iyo dalaalat اtadamun iyo dalaalat اluzuum saddexdaas dalaala buu wataa ayb oo dalaalat lmuaabaqa waa ku tusayaa magacan arraxmaan marka la leeyahay wuxuu tusayaa marka wuxuu daboolayaa macnihii raxmadoo dhan ou keenayaa tadamunna waa ku jiraayo waxay dimnisan tahay oo arraxmaan xayaatadii iyo kullii waa dimnisan tahay oo haddii naxariis uu leeyahay waa nool yahay waa saasaa laga yani eh, waxaan ujeedaa cafan eh, eh, tadamunkiina waxay keenaysaa marka sifadaasi inuu leeyahay iyo daatadii naam sifadii macnihii tadaabuqa uu ku jiray iyo daatadii labadaa waa waa waa waa waa dimnisan yahay magacu dalaalatulusuumna waa leedahayo waxaa weeyaan alraxmaan iyo alcaliim waxaa ka laazimaya sifaadkii kale iyaguna min baabi yacni lusuum ahaanbuu u wataa saddexdii marka dalaalaba wayso waa wada leeyihiin isim kastaa marka way ku jiraan dalaalat lmudaabaqa iyo tadamun iyo lusuum intuba ayb alcaliimu ayb alladii lahu lcilmu shaamilu alcaliim marka laleeyahay albaa gasha istiqraaqiya alladii allihii weyaan lahu lcilmu cilmiga oo u sugnaaday ashaamilu cilmigii shaamilka ah wada gaarayay likulli macluumin wax kastaoo la ogyahay ayb la ogaado mid kala gaarayo alraxmaan الraxiim ayb alladii lahu raxmat اlcaamatu allihii raxmadda caamka ay u sugnaatay alwaasicatu waasica ahayd likulli makhluuqin waasica u ahayd alganiyu alladii lahu اlghina taamu almuطlaqu min jamiici اlwujuuhi laga yacnii laga iطlaaqay wej kastaa marka macaani walba oo hinaha ilaahay allihii lahaawo alcaliyu اlأclىa ayb alladii lahu اlculuwu اlmuطlaqu alladii allihii lahu lculuwu culuwiga oo u sugnaaday sarayntii almuطlaqu la sii daayey min jamiici اlwujuuhi laga sii daayey wej kastaa yacni marka waa ka uu ka sareeyaa uu u sareeyaa ayb alcaظiimu اlkabiiru اljaliilu اljamiilu اlxamiidu اlmajiid alladii lahu jamiicu macaani اlcadamati wاlkibriyaaءi wاljalaali wاljamaali wاlxamdi wاlmajdi waqis calىa hada waxaa kaga qiyaasataa baqiyat alasmaaءi wالصifaat walow lam yakun fii hadihi alqaacidati qaacidadan haddaynan ahaan lahayn dhexdeeda buu yidhi ilaa hada almawdica meeshan mooyaane ilaa hada almawdicu meeshan maahane ashariifu ee sharafta le maahane meel kale haddaynan haddaanay lahaan lahayn lakafaa bihaa sharafan lakafaa bihaa iyadaa ay ku filnaan lahayd sharafan sharaf iyo wacadamatan iyo weynaan oo tan baa yani qaacidadan haddii aan macno kaleba lagu fahmeyn macnahan maahane sharaf intaasaa ugu filan buu ku leeyaoo asha asmaada gasho ama yacnii mufrad ama jamc ha ahaadaane istiqraaq inay keento haddii aan markaa tan mooyaane wax kaleba aan laga faa'iidi lahayn tanba ku filan macaanidii asmaada allood fahamto wax ka faa'iido badan ma laha walow lam yakun haddaynan ahaan lahayn fii hadihi اlqaacidati qaacidadan dhexdeeda ilaa hada اlmowdicu yacni low lam yakun ayb hadduusan ahaan lahayn fii hadihi اlqaacidati qaacidadan aan sheegayna dhexdeeda ilaa hada اlmowdicu mowdican maani ashariifu sharafta badan lakafaa bihaa sharafan sharaf uu ugu filnaan lahaa wacadamatan iyo weynaan wamihaalu dukuuli cala aljamci ay gashana famidlu qowlihi tacaala yaa ayuha اnnaasu antum اlfuqaraa'u ilى اllahi wallahu huwa اlganiy اlxamiid yaa ayuha الnaasu itaquu rabbakum ayb yaa ayuha الnaasu itaquu rabbakum yadkhulu fii hada اlkhiطaabi waxaa gelaya jamiicu الnaas dadkao dhan ayb waqowlihi tacaala wamiثlu qowlihi tacaala yaa ayuha اladiina aamanuu yadkhulu fiihi waxaa gelaya cumuumu اlmu'miniin wa qowlihi wamiثlu qowlihi inama almushrikuuna najasun almushrikuuna waa jamc al baana gashay yadkhulu fiihi kullu mushrikin baa gelayo wa qowlihi ina almuslimiina wاlmuslimaati al ayaa gashay ayb waana jamac oo jamcu dukar saalim jamcu anaf saalim waa ashaani laakiin waa al oo sila ah ayb waa al mawsuula ah iyado al oo iska si maaha ah ilaa aakhirihaa yacumu hadihi اlasnaaf almadkuura ayuu camimayaa waqowlihi tacaala wamiثlu qowlihi tacaala inama alacmaalu bالniyaat yacumu kula camali badaniyin wamaaliyin cibaadiyin aw maadiyin ayb wاnnakiraatu fi siyaaqi الnafyi tucdi اlcumuuma aw siyaaqi الnahyi wاnnakiraatu nakiraadkii nakiraadka oo fii siyaaqi nafyi nafyiga taxitaankiisa dhexdooda ahaaday ow siyaaqi nahyi ow fii siyaaqi nahyi nahyi siyaaqiisa <clears throat> dhexdooda ahaanayo tucdii waxay siinaysaa alcumuuma cumuum bay siinaysaa tucdii waxay siinaysaa a shaygii alcumuuma cumuum bay siinaysaa halkana marka qaacido marka wuxuu leeyahay cumuumka siiqooyin wuxuu leeyahay daahir ku ah isaga siyaaqaad laga fahmana waa leeyahay siyaaqaadka marka waxaa ka mid a annakiratu fi siyaaqi الnafyi tacumu ama tufiid اlcumuum wالnakiratu fi siyaaqi الnahyi tufiid اlcumuum ayb wahaakada nafyi iyo adu waxaa tira iyo shibhu nafyi shibhu nafyiga markaa nahyigii iyo waxyaabahaasa soo gelay sifhaamkii iyo meelahaas annakiratu fi siyaaqi الnafyi aw الnahyi tufiid اlcumuum iyaguna marka cumuumay keenaan waa qaacido iyadana ayb shardigana waa shibhu nafyi oo kale nakira hadday fii siyaaqi shardi gasho cumuumay iyaduna keenaysaa ayb nakiradu hadday gasho fii siyaaqi اlihbaatna maxay keenaya marka iyada annakiratu fi siyaaqi اlihbaati tufiid اliطlaaq cumuum ma keenaysa ilaaqay keenaya ilaaq fataxriiru raqabatin iyo kale ihbaaday gashay iطlaaqa ku jira laleeyahay raqabadaas marka taqyiid iyo waxaa loo raadiyey marka annakiraatu fi siyaaqi الnafyi aw shibhihi tufiid اlcumuum wاnnakiraatu fi siyaaqi alihbaati tufiidu liطlaaq ilaaq iyo cumuumna ad waa kala garan kartaan ilaaquna waxaa ku jira cumuum oo bedeli ah ilaaquna cumuumkana waxaa ku jira cumuum istiqraaqi ah halkaas ku kala bedelayin cumuum istiqraaqi iyo cumuum bedeli ah baa ku kala jiraan ayb wanakiraatu nakiraadka nakiraadka oo fii siyaaqi nafyi nafyiga siyaaqiisa dhacayo ow amase siyaaqi nahyi nahyiga siyaaqiisa dhacayo hee tucdi lcumuuma cumuum bay siinaysaa marka tucdii waxay siinaysaa ashaya shayga alcumuuma bay siinaysaa idaa jaaءat الnakiratu nakiradii hadday timaado bacda nafyi nafyigii kadib ow jaaءat ama ay timaado bacda nahyi nahyiga kadib dallat calى اlcumuumi washumuuli cumuum iyo shumuum bay tustaa dallat calى اlcumuumi washumuuli bay tusaysaa ayb fa mihaalu nakirati nakirada mihaalkeeda fii siyaaqi nafyi dhacayso laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu aw nakirada xaggay uga jirtaana waa ilaaha ilaaha waa nakiro siyaaqa ay ku dhex jirtana waa maxay siyaaq nafyi a maxay keenaysaa cumuum ayi macbuud ayaa ayaa la anfin ah oo dhulka iyo cirka laga caabudo ila allahna marka maxay soo reebaysaa macbuudyaalkaas la anfiyey ayay hal kasoo reebaysaahal waana allaha khaaliq ah saa marka laa ilaha illa lah fahamkeedu saas <clears throat> ayb marka amilada aad wuxuu ugu dadaalaya isaga e, caqiidada iyo fiqigana marka kama reeban oo gadaal uu kusoo daraa yani cilmigan marka markaa akhrisanaysa wuxuu kuleeyahay kaannahu yani dihnigaaga keliya yuusan aadin fiqi keliya dahaare iyo salaad iyo soon iyo zaka besi uunan aadine nusuustoo dhan dihnigaaga ha u furnaado ayb marka wuxuu leeyahy famihaalu nakirati fii siyaaqi nafyi laa ilaha illa allah nafad waxay anfisay kulla ilaahin macbuud kasta fi samaai waalardi samada iyo dhulka ah wa ahbatat waxayna sugtay ilaahiyat allaahi allah ilaahnim macbuudnimad yani ilaahnimadiisa macbuudnimadiisay sugtay tacaala sarreeye ayb wakadalika sidaadaas oo kale laa xawla walaa quwata ilaa billah iyadana waa kelimatu isticaana iyadana waa towxiid laa taxawula wareeg ma jiro aan ka wareegno ma ka xaaladaysanno min xaalin xaalad min jamiici alaxwaali axwaasha dhammaanteed a ah, walaa quwata awood calaa daalika kaa korkiisa aan u leenahayna calaa daalika taxawuli wareegga aan u leenahay korkiisana ma jiro ilaa billahi ilaa bimacuunati illaahi maaha laa xawla markaa leedahay waa nakiro fii siyaaqi nafyi bay ku jirtaa ayi taxawul waa marka wax wareeg aan ka wareegno xaalado xaalad kale aan u wareegno fii jamiici alaxwaal ma ka wareegi karno xaalad kale uma wareegi karno ilaa inaan allah kaalmaysanayno maaha wakadalika qowluhu tacaalaa baa iyadana la mida walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiiطuuna ma koobayaan bishayin waxna kuma koobayaan ayb oo min cilmihi cilmigiisaah ilaa bimaa shaa wuxuu isagu doona inay ku koobaan oo isagu siiyo ou cilmi u yeelo ugu yeelo maahane maxalu shaahidka marka aawe walaa yuxiiduuna bishayin taas shay waa nakira fii siyaaqi nafyi bay dhacday tacumu marka wax ay ilaahay cilmigiisa ka koobi karaan ma laha ama ay ka ogaa ogaal uga yeelan karaan ma laha ilaa wuxuu ogeysiiyey maahane ayb wa qowluhu tacaala baa la mida yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma maalin laa tamliku aynan hananaynin nafsun nafi is-abaalmarintu wuxuu dhacayaa maalin laa tamliku aynan hananaynin nafsun naf linafsi naf kale shay-an aysan u taraynin maxalushaahidka marka waa shay-an laa oo naafiye ah bay dhacday jumladeeda tacumu marka wax ha yaraada ha badnaado waxba uma tari karto yacumu kula nafsin naf kastana waxaa kaloo uga jiraa yowma laa tamliku nafsunta naftirkeeda naf kastaa soo gelay marka yacumu kula nafsin wa kula shayin wa nakirati fii siyaaqi nahyi dhacdayna qowluhu tacaala waaye walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara walaa tadcu ha caabudin oo ha tuugin maca allaahi allah maciisa ilaahan macbuud aakhara kale ilaahan waa nakiro nahyi bayna dhacday oo laa tadcu laadu waa naahiya أي شhيء وأن المaساaجiد للaahi فlaa تdcوu mعa الlahi أحada أحada waa nakira jumlo oo marka waxay gashay naahiye laa oo naahiye ay ku jirto tacumu ayb shaamilu لكuli أxadi bay shamlinaysaa marka shaamilu kula أxadi أxad kastaa ku shamlin mid wada gaaraya وlaa تquulana لشhayءi إنii faacilu ذلika غadا إlا أn yشhاء الlah lishayin iyadana waa nakiro oo dhacday fii siyaaqi annahyi tacumu iyadana kadaaka man wamaa kadaaka man wamaa tufiidaani maca kula alcumuumi yaa ukhaya fasmacaa kadaaka sida man man iyo wamaa iyo maa kadaaka sidaadaas oo kale waayo oo tufiidaani waxay faa'iideynayaan macan si isku mida oo wada wada jir ah kul اlcumuumi cumuum dhammaantiisa fasmacan fasmacaa ay fasmacan maqal oo dhegaysayaa ukhaya walaalkaygi yaraayo man iyo maa iyaguna cumuum ay keenaan buu ku leeyahy sidii aan alshi kusoo ogaanay ashi <clears throat> yaa uqaya fasmacaa fasmacaa marka aliftan nuunu tawkiidka kafi eh, yanii khafiifadaabay bedel ka tahay na ama tawki nuunu tawkiidka ay bedel ka tahay na ayb ayb waabdilanha bacda fatxin alifa kamaa taquulu fii qifan qifaa oo kale kamaa taquulu fii qifan qifaa sidaa u leedahay o kale fasmacaa ay fasmacan buu ka wadaa ayb man iyo wamaana kadaaka sidaadaas oo kale waayo ashii iyo wixii cumuumka faa'iideynaya tufiidaani waxay faa'iideynayaan macan si wada jir ah isku mida yacni lagama wado macanta man iyo maa markay wada jiraan ay cumuum keenaan maaha saas maaha macantu wuxuu ka wadaa si isku mida ah, say man u faa-iideysaa maana ay u faa'iidaysaa kula kulal cumuumi cumuum dhammaantiisa fas macan ee dhegayso oo maqal yaa ukhaya walaalkayga yaraayo man iyo wamaa tufiidaani lcumuuma almustaqriqa likulli maa shay dhammaantiis dakhalaa calayhi ay galeen mihaalu man qowluhu tacaala weeyaanu ina lilaahi man fi samaawaati waman fi lardi alaa ina lilaahi man fi samaawaati waman fi lardi ina lilahi alla waxaa usugnaaday man baa usugnaaday fi samaawaati waman fi lard man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'minu falanuxyiyanahu xayaatan ayiba ilaa aakhir laaya man qofkuu doona ha noqdo ayb ayb waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani waliman waa cumuum iyaduna waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala اllahi fahuwa xasbuhu waman asdaqu min allahi xadiiثa waman asdaqu min allahi qiila waman axsanu min allahi xukma waman yadcuu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbih waman yuطic illaha wاrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiin wman yuطic illaha warasuulahu yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar wman yatawala yucadibhu cadaaba aliima wman axsanu diina miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin wman yargabu can milati ibraahiima ila man safiha nafsah ilaa gayri dalika min alaayaamarka mantu ha ahaato iyo maadu istifaamiye shardiya ha noqdaan mawsuula ha ahaadaan tufiid lcumuum amilooyinkiisana waa ku wada jiraan waxaas dhan wakadalika alaxaadiidu axaadiidtaa lamida ka qowlihi sala allahu alayh waali wasalam yanzilu rabbunaa rabbigeen wuu soo degayaa kula leylatin habeen kasta ilaa samaa'i dunyaaba usoo degaa fayaquulu wuxuu dhahayaa man da ladii yadcuunii mantaasu ka rabaa marka yaa baryayo qofkii marka ay ahaataba ilaahay sidaan waa u samaynaya uu sheega sheegay faastajiiba lahu man da ladii yas'alunii fa ucdiyahu man da ladii yastakfirunii faakfira lahu wاlaxaadiidu alatii fiiha man qaala kada aw man facala kada falahu kada yacumu waa icmimay waa wada gaarayaan kula man qaala qof walboo yidhaahdo aw facala dalika ama sidaa yeelo ayb axaadiistiina waa la mid buu ku yidhi marka nusuulkiibuu marka miaal ku bixiyeyb nusuulkuna waa sidaas nebigu uu tilmaamayo xadiid ilaa koob iyo toban saxaabi ayaa wariyeen alimaamu daara quطni baa risaalo ku jamciyey axaadiidu nusuul la yidhaahdo kitaabu nuzuul ayb oo mabuuc ah ayb nisbadiisuna ay haabit tahay oy saxiix tahay oo culummadii hore ay wa kasoo guur ay wax ka guuriyaan ayb bacd الnaas baa marka jahligoodu iska noqday jahli murakab ah <clears throat> waxay leeyihin marka kitaabkan sanadka lagu wariyey oo lagu gaaraa dacfi rijaal oo waxaa ku jirta marka dacfi oo ku jiro ayb marka kitaabku sugnaanshadiisu istifaado iyo shuhro u baahan yahay mar hadduu istifaado iyo shuhro ku sugnaaday sanadkiisaa nin daciifa ku jira wax macnaa ma kutubtu istifaado hadday ku sugnaadaanoo culimmadii dhammaay ay wax ka soo guurinayaan oo ay u nisbaynayaan biduuni shakin walaa tashkiik adiga sanadkaa ku gaaraysid maxaa dacfigiisa iyo dacfila-aanti waaba sugnaaday kitaabkeena waxaa laga yaabaa bacd الnaas yani asaaniidda ay ku gaarayaan tirmidiga ama abu daawuudka oo kale in dacfi uu galo oo ahliyadii saxda ayd laga waayo dadkan dhexe marka ma waxaa shaki la gelinaya abu daawuud iyo tirmidi maa shaki la gelinaya abu daawuud iyo tirmidi istifaaday ku sugnaadeen <clears throat> ayb marka waxyaabahaas waxaa aad uga daba ordo saqaaf ayb ninkaas baa ka daba ordo addaalu اlmudilu oo weliba yacnii wax kastoo shara jamacsaday oo rafdi iyo ibaadinimo iyo wax uusan ammaanaynin male shiicada iyo raaiyo iyo ibaadiyada iyo dadka qaabka daran iyo wax uunan ammaanaynin male ilaa ahlulxadiidka ahlulxadiidkaasna marka kuwii hore iyo kuwii dambe iskugu miday u yihiin bukhaari iyo sida uu u dacninayo u caynayo iyo kutubkiisa wax uga sheegayo iyo dadka dambe soo isku mid ayb marka dadka in wax looga dhiga maahan waxaan saas u leenahay marka eh, rawaaj baa dad badana rawaaj u sameeya ayb oo wax uu qoray la or ordo xataa dhibkiisu <clears throat> ma gaarin dadkan hadda joogee <clears throat> keliya eh, xataa saxaabadii baa dhibku eh, yani aflagaadadiisu ay gaartay ilaa mucaawiye iyo saxaabada lamidkaa ayb saxaabinimadeedu saxaabinimadooda uu diido ama uu yidhaahdaba dadku cay iyo waxa u nisbeeyo ayb <clears throat> ayb wa mihaalu maa maada mihaalkeedana qowluhu tacaala weeyaan lilahi maa fi الsamaawaati wma fi اlardi wma taxmilu min unhaa walaa tadacu ila bicilmihi wma anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wma aataakum الrasuulu fakhuduuhu wma nahaakum canhu faاntahuu wma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi wma takunu fii shaأni wma tatluu minhu min qur'an wma lahum fiihima min shirki wma lahu minhm min ظahiir halkan wamaa lahumta maxaa ku jira dhowr cumuumaa ku jira maada cumuumay keenaysaa min shirkin taasna maxay keenaysaa iyaduna min shirkin waa nakiro oo fii siyaaqi nafyi dhacday tacumu iyaduna ayb waxyaabahaas o dhan fatadabar hadihi اlaayaat aayaadkan fiirfiiri buu yidhi wamaa fii macnaahaa iyo wixii macaanidooda leh yanfatix laka waxaa kuu furmaya markaa oo kuu furmee baabun cadiimun baab weyn min abwaabi fahmi nusuus nusuusta fahmkeeda abwaabteeda ah wa miluhu lmufradu id yudaafu fafhamhu diita rushda maa yudaafu wa kan waxaa la mid ah wamilu maa dukira wixii lasoo sheegay waxaa la mida almufradu mufradkii baa la mida id yudaafu marka la idaafaynayo fafham niyahow faham hudiita lagu hanuuniyee alrushda <clears throat> sawaabka lagugu hanuuniyee maa shay fahm yudaafu la idaafaynayo <clears throat> ayb wuxuu leeyahay marka qaacido kale waa almufradu idaa udiifa yacumu <clears throat> mufradka haddii la idaafeeyo yacumu cumuum buu keenaa isaguna oo maxaa ka mid a ah, wain tacuduu nicmat allaahi nicmat allaahi <clears throat> nicmata waan waa mufrad waana la idaafeeyey maxay faa'iideyneysaa marka nicmo kastoo ilaahay leeyahay yaa meesha ku jirta <clears throat> almufrad lmudaafu marka waa kaasa <coughs> taasuu keenaa laakiin almufradu اlmudaafu cumuum unbuu faa'iideeyaa baa leedaha cumuumkan hore maxaan ugu soo marnay <coughs> cumuumku cadad miyuu nas ku yahay maya naskuna cadad waliba marka meeshaan <coughs> waxaa jirta marka sifaadka ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay qaarkood inay soo arooraan iyagoo idaafaysan iyagoo mufradoo la idaafeeyey iyadoo <clears throat> jamaca oo jamac loo idaafeeyey <clears throat> inta la jamciyo jamac loo idaafeeyo iyo iyaga oo musan iyada oo taniye ah waxaa ka mid a ah maalan sifatulyad oo kale waxaa soo aroortay yadullaahi fowqa aydihim yadullaahi yad waa mufrad waana la idaafeeyey marna waxay soo aroortay iyada oo taniya ah qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya iyo bal yadaahu mabsuudataani iyo wakiiltaa yadeey rabbii yamiinun iyo marna waxay soo aroortay iyada oo jamac ahoo awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiinaa ancaaman aydiinaa ancaaman waa jamac waana la idaafeeyo jamca loo idaafeeyey qaar baa marka waxay yidhaahdeen waxaan marka iiraaba ku jira ilaahay haddaad gacmo usugaysaan sheegay yidhaahdeen hal miyaa ma labaa mase wax badan waay haddiise la suuraysto axad gacmo badan leh foolxumo waaye qaaraa meeshaas gaarsiiyeen <clears throat> iyagoo marka u maleeyo inay aayaadkan iyo idiraab iyo waxaas ka raaraadinayo marka ibnu taymiya yani markuu yidha dhahaayo dadka qof kasta oo aayaadka ilaahay qalooc u raadiye ama wax ka doon doono wuxuu soo gelayaa aladiina yujaadiluuna fii aayaati اllahi bigayri sulطaani ataahum kabura maqtan cinda allahi wa aladiina aamanuu ayb iyo aayadda kale eedan in fii suduurihim ilaa kibru ma hum bibaaligiih ayb iyaga marka waxay rabaan inay yadda anfiyaan waxaana marka aayadahan bay idiraab iyo ikhtilaaf ka fiirinayaan saxna maahan sigaas oo qaacidada waxay tahay almufradu almufradu idaa udiifa wax cadad maba tusaba cumuum keliya unbuu tusaa ayb cumuum keliya unbuu tusayaa ayb walitusnaca calaa caynii iyo yadii iyo iyodullaahi iyo haddii la yidhaahdo nas ma mal maba maba loo dejininba marka horeba in nas cadad in lagu fahmo horta meeshaas cadad maba ka soo dhowaanayo xagga iska dhignaa ay diinaadanna maxaa iyada marka jamacan keenay jamaca waxaa keenay waxaa weeyaan shay jamaca la rabaa in loo idaafeeyo mar haddii jamac ama amaama ama musanna damiir tahniya uu ku jiro ama damiir jamac haddii la rabo in la uu mudaafu ilayhi noqdo oo la idaafeeyo la rabo idaafada ama mudaafku waa in la jamciyo luqada fusxada oo carabiga ku imaado in tatuubaa ilى اllahi faqad sagat quluubukumaa waa la jamciyey qalbaakumaa lama dhihin quluubukumaa baa layb haddii jamc loo tiirinayana sidoo kale waa iyaduna sababka marka aydina aydi in la jamciyo keenay waxay tahay lilmunaasabati munaasabadaasaa keenaysa maadaama damiir jamaca la rabo in loo idaafeeyo naadana almucadimu nafsahu ou isticmaalo yaa marka naa iyo waxaa isu suuban marka jamacaas shay marka cadad qasadkiisu yahay ama fahamkiisu yahay maba ahanba maxaa soo haray marka taniyadii baa soo hartay taniyadu iyadu waxay nas ku tahay cadad marka haddii lagu yidhaha ilaahay marka sifaadkiisa sifatulyad buu leeyahay meeqo gacmood buu leeyahay labaa leedahay laba ayb labada marka ilaahay leeyahayna de laysa kamilihi shay-un wahuwa samiicbasiir makhluuqan gacmahooda iyo ma shabahaan ayb mufrad marka haddii la idaafeeyo cumuum unbau keenaa maana nas ma ka fiirin cumuumna shaqaba kuma lahayn bacadad iyo iyagu markay usuulka joogaan waxaas waa fahmayaan ayb markay meeshan joogaanna ma fahmayaan wax marka shay waxaa dareemaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wato quluubta dadka ilaahay baa wax fahamsii kara ayb marka meeshaas markay joogaan cumuumku cadad yani bilaa xasrin bilaa xasrin ayay ku jiraan meeshan kalena ma ku fahmayan qofkii marka ilaahay wax fiica wax fiican uu fahamsiiyo falyaxmad illaah ayb xeelad iyo cilmi aada leedahay ma maahan inaad ku fahamtay ayb dadkaa cilmi badanaa intaan meelna ku fahmaya meelna aan ku fahmaynin wuxuu leeyahay marka yacni ana almufrad almudaafa mufradka la idaafeeya yacumu cumuuma aljamci buu faa'iideeyaa wayastaqriqu jamiica almacnaa macnaha dhammaantiis ayuu ayaa markaas yacni uu wada maasheeyaa wada gaaraa ka qowlihi tacaala waamaa binicmati rabbika faxadid waamaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadii nicmooyinkiisa la dhahaya marka faxadid waa nicma waa mufrad waa la idaafeeya cumuum nicmo kasto wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa yacumu kula nicmatin buu camimayaa diiniya diiniyatin ow dunyawiyatin diini ah dunyawi ah wa qowlihi wa ka qowlihi oo kale ayb subxaana aladii asraa bicabdihi cabdihi waa nakira cabdi waana la idaafeeyey tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi ishaaratan wuxuu markaa ishaarayaa ilaa qiyaamihi bijamiici wadaa'ifi اlcubuudiyati ilaa qiyaamihi yacnii uu istaagiddiisa bijamiici wadaa'ifi اlcubuudiyati cubuudiyada wadaa'ifteeda dhammaanteed inuu markaasi u taagnaanayo maxalulcumuumku marka waa meeshaas nacam markuu leeyahay yani tabaaraka aladii nazla اlfurqaana calىa cabdihi waa waa mufrad la idaafeeyey cumuumku marka xagguu ugu jiraa wax kastoo addoonnimo ay keenayso dhan waa qabaa waay macnaheeda wax ka baxsan malaha ayb walaa yatimu اlxukmu xataa tajtamic kulu shuruudi wاlmawaanic tartafic ayb walaa yatimu اlxukmu xukunka ma taam noqonayo ma dhammaystirnaanayo ayb xataa tajtamica intay ka kulanto kullu shuruudi shuruud dhammaanteed intay ku kulanto wa tartafic wa xataa tartafica intay kor noqoto almawaanic jamiica almawaanici mawaanicda dhammaantood qaacidadan iyadana qaacido muhiima ah. xugun ma taam noqonayo ilaa shuruudii ay tawafurto mawaanicdiina ay kor noqoto la waayo istiifaau shuruudi waintifaau lmawaanic qaacidadan marka soo sheegi doono qaacido aada muhiim u ah ayi xugun nahaaro salaad taw yacni tawxiidka ka bilow ilaa iyo yacnii axkaamtao dhan shuruud bay leeyihiin in la helaa la rabo mawaanicna waa leeyihiin inay kor noqoto la rabo markii labadaa laysku helo ayaa xukunkiina imaan karaa iyo axkaamta yacni axkaamta wax kasii dhasho ee iimaan kufri nifaaq riddo asmaadaas marka axkaamta wadato oo dhanna waa noocaasoo dhammaantood marka waxaa laga fiirinayaa istiifaau shuruud intifaa lmawaanic dadka qaar cuquushoodu ma xambaari karta yacnii jahli dartiis markaasaa waxaa arkaysaa yacnii amhilo waxay soo qaadanayaan marka aan wax waxba aan markaas yacnii taraynin ayb marka kufriga la joogo la yidhaahdo war qofka la gaalaysiinayo mucayanka ah shuruud ha la helo wax lagu gaalaysiinaya qaa'im ha ahaato mawaanicdii afarta ahaydna ha kor noqoto afarta mawaanicdu afare iyay culammadu ku tilmaameen jahliga iyo ikraaha iyo ta'wiilka iyo iyo iyo iyo khata'a ayb oo qofkii wixii qasad la-aanta uu u sameeyo ayb afartaas marka waa mawaanic waa inay kor noqoto marka afartaas ay kor noqdaan ayaa qofkan la shuruudiina la helayo kufrigii uu ku dhacay markaasaa gaal la dhihi kara isaga axkaamtii gaaladana la sii karaa baraa-aduna markaasay yaa laga qaadanaya ay ku ansaxaysaanayb laakiin intaas haddaan lahaynin maya qofku waxaa dhici karta inuu kufri ku dhaco shirki ku dhaco wamaca dalika mushrik kaafir uusan noqonin ayb liwujuudi maanicin ayb qaara marka waxay leeyihin dadkaanan la yaabnay kufriga marka la joogo saasay dhahayaan tuugga tuugga haddii uu wax yar xado iyo wax weyn hadduu xadaba waxay leeyihin tuug tuug tuuggii marka tuug bay ku sheegayaan kaafirkii ninkii ninka wax xadaa tuug bay dhahayaan ninka gaalkaana gaalnimada ku dhacaana gaal ma dhahayaan waa ka cabsanayaan taas isagaa jaahila kan laftirkiisa axkaam saariq ma sii karno ilaa shuruudii mawa shuruud lehla mawaanicna la waayo shuruuddii ay ka mid tahay maal uusa waxba ku lahayn inuu xado xirzulmithli inuu ka xado waxaas markii la helo mawaanicdiina la waayo ayb oo mawaanicdii marka iyadana meeshii ku jirtay marka la waayey kor noqoto markaasaa tuug uu noqonaya qacigiina markaasu ansaxaa gacanta in laga jaro wasaariqu wasaariqatu markaasaa faqdacuu aydiyahumaa la fulin karaa yaa ku yidhi iyada laftirkeeda saariqu xugun waa lagu fuli karaa wuxuu doona haddii uu xado xataan ma la dhihin marka saariq ama kaafir waxaa doontaba dhehe qofku axkaamta sharciga waxay u baahan tahay istifaa-u waintifaa lmawaanic waa dhici kartaa marka maanican ma joogaa mase ma jooga in laysku qabta nacam qof ay la noqoto inuu maanic meeshan yaalo qofna aysan la noqonin waa dhici kartaa qof inuu uhaysto waxaan maanic ahaynba maanic oo uhaysto sida dad fara badan ba hadda ay maanic u haystaan adduunyada ay maanic ka dhigayaan qofkii waxbuu samaynayaa maalan kufri baa ka ratib maayo waxaa la leeyahay war waxaan qofkan mawaanicdii baa la fiirinayaa markaas wuxuu ku leeyahay male waxaan adduunya u geysa isaga laakiin war waxaan inay gaalnimo yihiin ma ogyahay ninkan waa ogyahay wou ogaa wax ta'wiila ah amau hayaa maya ta'wiil male ikraah ma jiro ma jiro yacnii jahli ma jiro mawaanicdii male laakiin waxuu rabaa inuu maanic ka dhiga marka adduunyo ninkan inuu xoogaa madaxtinimo helo ama lacag uu helo uun rabaa maahane wax kale kama ahan saas darteed marka waa in loogu cudur daaraa maanic baa ku qumay buu leeyahay lakan maanic maahan culimmadu waxay leeyihiin aayadda ka hadashayba kufriga man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha aayadda ka dambaysa waxay leedahay dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin waxa gaalnimada ku xambaaray baaba adduunye jacayl ah marka ma loogu cudur daarin adduunyadaas aakhirada laga hormarinayo laakiin haddii ta'wiil jira haa nacam oo ninkan waxaan buu sameeyey wuxuu u haystay waxaan inaynanba kufriba ahaynba waxaan buu sameeyey wuxuu u haystay waxaan inaynan waxanka aysan ahayn aayad qur-aan ama xadiid iyo waxyaabo unbaa ama nin wadaadaa yidhi waxaan dhib male kufri maba ahanba binaan calaa daalika u sameeyey ma gaalaysa inayna kaasoo kale ilaa an taquuma calayhi اlxuja ilaa xujada ay kaga ogato laakiin hala kala duwa wixii oo dhan waa og yahay adduunye jacayl buu marka kufri u qaatay waana loo cudur daarayaa maxaaba kufri keenaba adduunye unbaa laga raadiyaa maahana yaa maxaa kale laga raadiyaa sida badan ayb marka mawaanicdii waa qofka waa lagu qaban karaa laakiin intay mawaanicdaasi joogaan marka waa ka culummada caqiidada aada uga warantana saasoo kale ay u sheegaan ibnu taymiya kitaabu listiqaaha aada ugu sheego wuxuu yidhi jahligoo batay dartiis iyo aahaartii risaaladoo dadku in badan ay ka jaahil noqdeen darteed wakhtiyadan dambe dadkan qubuuriyiinta qubuuraha iyo caabudo wuxuu yidhi in badanoo ka mida lam yumkin takfiiruhum in la gaalaysiiyaa ma suurtoobayso ma suurtoobin kitaabu listiqaaha binasihi ayb sidaas u sheegay qubuuriyiin iyo dad qabri caabudowna kasoo soo marka qofku waxaan looga horreynin inuu iska sameeyo maahan uu yidhaahdo tanna jaahilnimo ma laysugu cudur daaraya tanna waa laysugu cudur daara oo diinka isaga uu ka shaqaysto ayb waa kaa marka culimada hadday ku dayanayaan waa kaasa shaykhulislaam ibnu taymiya sidaas u dhahayo shaykhulislaam maxamed ibn cabdilwahaabna kadalika isaga laftirkiisu nusuus waxaa laga hayaa uu saas leeyahay halka mowdicu basdihaas meeshan maahan walaa markaa wuxuu le hada aslun kabiirun waqaacidatun caiim cadiimatun asal weyn weeyaan midkan qaacido aada u weynin badan wa yaxsulu bihaa waxaa ku xasilaya iyada liman xaqaqahaa qofkii aad u taxqiijiyo nafcun cadiimun baa xasilayo yaxsulu nafcun cadiimun nafci weyn baa bihaa iyada sababkeeda ku xasilaya liman u xasilaya xaqaqahaa taxqiijiyey wayanfatixu lahu waxaa u furmaya baabun baab oo min abwaabi fahmi nusuusi nusuusta fahmkeeda abwaabteeda ah nusuustiiday almudlaqati layska idlaaqay kufri baa la ilaaqay nifaaq baa la ilaaqay riddaa la idlaaqay yani qaacidadan nusuustaas la idlaaqay fahmkeeda baab baa kaaga furmaya allatii taas oo daalamaa kahura badatay ou batay fiihaa iyada dhexdeeda alidiraabu idiraabka uu ku batay walishtibaahu iyo is ekaanshada meelo marka lagu wareeray oo isu ekaanshadeedu badatay yaa baabka fahamkeeda uu ku furmaya wamacnaa hada alasli asalkan macnihiisana waxaa waxaa weeyaan ana alaxkaama axkaamtu laa tatimu ma taab noqonayso walaa yataratabu calayhaa mana ka ratib maayo muqtadaaha axkaamta waxay dalbanaysay fiiri axkaamtii maba sugnaanayso ayb walaa yataratabu calayhaa mana ka ratibmayo muqtadaaha waxay keenaysay kufrigu muxuu keensanayaa qofkii ku dhacay inuu kaafir la dhaho haddaan tan la fiirinin ma la helaayo kuleeyahay ayb wamuqtadaahaa walaa yataratabu calayha muqtadaahaa wاlxukmu اlmucallaqu bihaa xukunkii lagu xiray iyada wاlxukma almucallaqa bihaana ma keenayo xataa tatima shuruuduhaa shuruuddeeda intay ka taab noqoto walaa yataratabu calayha muqtadaahaa ahay walaa yataratabu calayhaa ka ratibmi maayo iyada muqtadaahaa waxay dalbanaysay walxukmuna kama ratib maayo almucallaqu lagu xiray bihaa iyada xataa tatima shuruuduhaa intay shuruudeeda ka taam noqoto watantafiya xataa tatima shuruuduhaa watantafiya ay ka anfoonto mawaanicuhaa mawaanicdeedii wa amaa idaa cudimat ishuruudu haddii la waayo oo wujidat ishuruudu ama shuruuddii waaba la helay walaakin qaama maanicun baa qumay lam yatima alxukm xukunkii ma taam noqonayo walam yataratab calayhi muqtadaahuna ma ka dhalanayo muqtadihiisii xukunka wax uu dalbayo licadami wujuudi shardi shardi la-aantii eh, shardi joogitaankiisa la-aantiisa ow liwujuudi lmaanici maanici joogidiisa darteed fafham hada almowdic war mowdican fahm buu kuleeyay markakufriga keliyana maahano tabdiici baa la mid waxaan dhan waa wada axkaam ayb zamankan waxaa jira dad dhahaya kufriga mucayan marka lagu ridaayo waxaa loo fiirinayaa shuruud iyo mawaanic bidcada marka lagu ridaayo qofka laakiin wax shuruud iyo mawaanic looma fiirinayo isagoo jaahil ah oon ogeyn waxaan inay sunno tahay inay bidco tahay haddaan aragno qofkii oo usalli dhahay mubtadic baan dhahaynanwaxaa la barayaa waxbaa loo fiirinayaa ma leh xitaa laftirkeeda ma la ogola ninkan bidcow ku dhacay iska dheh haddaad doonta laakiin waa mubtadic waxay u baahan tahay tan maanic baa ku qumi karo ayb marka waxaas hadii la yiraa waa kan marka axkaamtii jamiic اlaxkaam sidaana culimmadu ay leeyihiin ayb oo nusuustana marka fahamkeeda uu sawaabku ku yahay oo yacnii saxiix uu ku yahay ayb laakiin midkaa adiga ku fududdahay haddaad mawaanicdii ka dhaafto ninkan isagana takfiirka ku fudud haddii uu isaguna yidhaahda maya takfiirkan mawaaniciha laga daayo maxaa soo baxaya marka dad nin walba hawadiisa iska raacaya ayaa soo baxaya ninkan takfiirka waxaa kula dooda ma helaysid hadhow hadduu adiga markaad tiraahdi war takfiirkan mawaanic baa istifaau shuruud waintifaa lmawaanic isaguna waxuu kuleeyahy bidcadan aadna dadka ka daba wada istifaau shuruud waintifaa lmawaanic marka wixii kulli axkaamtii waa wada camimayaan sidaas in la yeelo wlnumail aan miaalina lihada lasli asalkan bimihaalin mihaal yastadilu bihi labiibu caaqilka uu u deliishanayo calaa maa wara'ahu waxa isaga ka xageeyo uu u deliishanayo fanaquulu waxaan leenahay ina atawxiida towxiidka muhmirun mid miraynaya waayo likulli khayrin khayr dhammaantiis fi dunya walaakhira towxiidku khayr adduunye iyo aakhiro ayuu mirihiisa ayuu yahay miro waxaa ka dhalanaya khayr addunya khayr aakhira ah wadaaficun weeyaan mid dafcinayo riixaya likulli sharin fiihimaa shar kasta adduunya aakhira dhexdooda walaakin laa taxsulu haadihi اlumuur umuurahaani ma la helayo oo ma xasilayaan mirahaas iyo shartaana uu difaaco ilaa biijtimaaci shuruudihi in la helo ay kulanto waintifaa'i mawaanicihii iyo mawaanicdiisa la waayo mirahaas marka layska guran maaye waa in shuruuddiisa la helo mawaanicdiina la waayo fa amaa shuruuduhu shuruuddiisa fahiya cala alqalbi fahiya cala alqalbi waاllisaani wاljawaarixi bay tahay ama aladii cala allisaani carabka tan ah ayb fahuwa النطq bالتwxiidi weeyaan towxiidkao lagu dhawaaqo wajamiicu aqwaali اlkhayri khayrka aqwaashiisa o dhan oo lagu dhawaaqo wajamiicu aqwaali اlkhayri khayrka aqwaashoodii aqwaashiisa oo dhanna mutamimaatun lahu isagay dhammaystiru yihiin nuqigii fiir marka sheekha taxriirkiisa asalu ka dhigay waa saas jamiicu aqwaali اlkhayrna maxay noqonaysaa mutamimaat tawxiidkay dhammaystirayaan oo ninkii khayrka ku dhawaaqi waayo waa gaal ma la dhahayo ilaa asal maaha iyo kuwaas furuuce iimaankii marka asal furuuc buu leeyahay asalkii marka wa ama aladii kan cala alqalbi qalbiga korkiisa noqonayana fahuwa iqraaruhu weeyaan qiritaankiisa wa tasdiiquhu weeyaan rumayntiisa wamaxabatuhu jacaylkiisa waay litowxiidi iyo waahlihi uu jecel yahay wabuqduhu nacaybkiisa lishirki waahlihi uu necab yahay wamacrifatu lqalbi qalbiga garashadiisa waay limacnaahu towxiidka macnihiisa uu garanayo wayaqiin ayb wayaqiinuhu bihi iyo yaqiinintiisa uu yaqiiniyo acmaasha yani quluubta ayb inqiyaadkii iyo yani qalbiga asalkiisa uu ahaa iyo macrifadii iyo xubigii maxabadii iyo kulli waa qalbiga wax laga samaynayo wa ama aladii cala aljawaarixi midka jawaarixdaa korkiisa ahaanayana fa huwa inqiyaaduhu weeyaan hoggaansankiisa lilcamali uu u hoggaansamo bitawxiidi uu ku camal falo iyo wa acmaalihi iyo wlbaatinati acmaashiisa muuqatay midda qarsoon haadihi shuruuduhu waa midinqiyaadka marka laga hadlaa marka meeshaan marka la fahm latiifo waxaa ku jirto in la fahmo u baahan inqiyaad annaga waxaan dhahnaa hoggaansan inqiyaadka marka dadka gobol baa waxay u fahamsan yihiin acmaasha jawaarixda laga sameeyo bis inay tahay shaykhulislaam ibnu taymiya juska saddexaad asaarib lmasluulka wuxuu sheegaa asluliimaan iyo farcu farculiimaanu ka hadlaa wuxuu leeyahay asluliimaan iimaanku laba gees waaye acmaal awaamir iyo nawaahi ku socoto iyo akhbaar waaye akhbaarta maxaa lagala hortagaa tasdiiq acmaashana maxaa kala hortegaysaa acmaashii inqiyaad baa lagala hortagaa buuri inqiyaad inqiyaadkiibau laba u kala qaado wuxuu yidhi wa asluhu fi lqalbi inqiyaadka asalkiisu qalbigu ku jiraa nacam oo qofka waxaa laga rabaa qalbiga inuu uga hoggaansamo waxaan shareecada ay faraysoo dhan diyaar inuu u ahaado fulintooda oo uu markaasi jawaarixda ka fuliyaa baab kala wa isagoo qalbigii ka ogol u hoggaansan diyaar uga ah asalka inqiyaadka waa la helay jawaarixdiibuu marka awaamirtii ka hoggaansami waayey gaal weeyaan ma la dhihi kara waa midda ay fuqahadu marka ay leeyihiin qofkaan cama soonkii wujuubkiisa inuu ogol yahay inuunan ogoleyna loo kala qaadaa iyo salaaddii iyo watay dhahayaan hadduu wujuubka ogol yahay inqiyaad qalbi baa la helaya ka wadan soonkii waaba ogol yahay wujuubkiisa ma diidana ma soomin laakiin inqiyaadkii daahirkii baa maqan hal yakfuru bidalika maku gaalooba maya inqiyaadkii ma la waayey kulligiis lama waayenin asalkii waa la haayaa ayb kii markaa camaliga ahay baa la waayey inqiyaad marka asalay farac isagii baa laftirkiisa leh marka dadka qaar waxay u qaadanayaan marka iimaankii inqiyaad loo shardinaya arkaayaan ninkaan camal samayninba waaba gaalay leeyihiin marka taasna sax maaha oo muctasilada iyo khawaarijta iyagu iimaanka waxay ku tacriifiyaan ficlu daacaati almuftarada daacaadka muftaradka in la sameeyo kullihaa dhammaanteed mana ahan saasayb waama mawaanicuhu wamufsidaatuhu mawaanicdiisa iyo waxa halaynaya towxiidka fahiya didu dalika fahiya didu hadihi shuruud ow didu bacdihaa ama qaarkeed didkeed wajimaacu lmawaanici mawaanicda isusoo ururkooda waxaa weya annahaa imaa shirkun waimaa bidcatun waimaa macsiyatun fa shirku nowcaani yani tawxiidka waxyaabaha ka hor imaanaya ama waa shirki ama waa bidco ama waa macsi ille macsida tawxiidka way ka hor imaanaya laftirkeedee ayb mid walbaa laakiin hadda iska jir isku darajo maaha fashirku nowcaani shirkigu waa laba nooc akbaru wa asqaru fashirku lakbaru yamnacuhu shirkiga weyn tawxiidka waa manciyaa wayubdiluhu bilkuliyati si kulli abuu u baabi'iyaa washirku lasqaru shirkiga asqarka wاlbidcatu wasaa'iru اlmacaasiina Eh, eh, tanqusuhu way nuqsaaminaysaa bixasabihaa intay la eg tahay walaa tuziiluhu ma zuulinaysa bilkuliyati si midin dhignimasaas ya waa sax iyada tunaqisuhu way nuqsaaminaysaa tunqisuhu way nuqsaaminaysaa tanqusuhu tunaqisuhu tunqisuhu bixasabihaa bay ku nuqsaaminaysaa walaa tuziilhu bilkuliyati si kuliyaa ah oo dhammaystiranna u zuulin mayso faidaa fahimat faidaa fahimta haddaa fahamtid haadaa kan fahimta nusuusa nusuustii waad fahmaysaa allatii fiihaa dhexdeeda uu ku jiro anna man ataa bitawxiidi tawxiidka qofkii la yimaada xasala lahu kadaa baa u xasilayo waindifaac canhu kadaa baa ka yacnii riixmayo annahu laysa mujarad alqowl inuusan ahayn keliya afka hadduu uga dhawaaqo keliya inaynan ahayne waa hadduu ku dhawaaqo mawaanicdiisiina iska ilaaliyo shuruudiisiina la yimaado wakadalika nusuusu nusuustii baa la mida alatii fiiha ay ku jirta man qaala kada ou camila kada inama almuraadu bihi alqowlu inama almuraadu bihi waxaa loo jeedaa alqowlu taam waalcamalu taam wahuwa اladii اجtamacat shuruuduhu kay shuruuddiisu kulanto waay wاntafat mawaanicuhu wamin acdami shuruudi اlacmaali kullihaa acmaashoo dhan shuruuddeeda waxa ugu weyn alkhlaasu weeyaan wa kownuhaa ahaanshadeeda cala sunnati ay ahaato wakadalika alwuduء baa la mida laa yatimu ila biاجtimaaci shuruudihi wa furuudihi waاntifaa'i mawaanicihi wahiya nawaaqiduhu mawaanicdana waa nawaaqidiisii wakadalika asalaatu laa tatimu xataa tuujada arkaanuhaa inta laga helo oo shuruuduhaa watantafiya mubdilaatuhaana ay anfoonto wakada azakaatu waasiyaamu walxaju walcumratu wasaa'iru lacmaalina waa la mid laa tatimu ilaa biwujuudi shardi waintifaa'i lmawaanic saanbay ku ayi camal saas waay marka haddii marka la yidhaha war camalkan shuruuddiisaa maqan war camalkan wixii burinayaa joogo saas baunan ansax ku ahayn haddii la yidhaahdo camalka in la inkiraayo ma aana dadka badankood meeshaas waxaad moodaa in qabash badan oo ku jiro qof baa waxaa la leeya waxaan waxaan baa kaa maqan shuruudaan baa ka maqan camalkan shuruudii waa kuu oofsan tahay laakiin mawaanicdan waxaan baa kaa burinaya markaas wuxuu ku leeyahay maya maba ogolidba shaygii baad badiidan tahayba adiga nacam qofkii marka aslu shay hadduu inkiro waa ku gaaloobaya shay sharciga og tahay mashruucnimadiisa caddeeya salaada marka tusaale usoo qaado qofka hadduu tukado weysadii iyadoo ay ka jabayso u jeedid war salaadan ma jirto orad soo weysayso salaadaad diidan tahay hadduu ku yidhaahdo sax maaha kadalika almiiraasu dhaxalkii baa la mida laa yarisu ilaa shaksun shaksi unba ma dhaxlayo ilaa qof mooyaane qaama bihi shardulirhi uu ku qumay wa sababuhu asbaabtii waintafaa canhu uu ka anfoomay maanicuhu maaniciisi wakadalika nikaaxu baa la mida nikaaxi wasaa'iru اlcuquudi cuquudda inta soo hartay lahaa shuruudun bay leedahay oo mawaanicu qad fusilat fii kutubi اlaxkaam lagu kala dhigdhigay walyakun hada اlaslu calaa baalika asalkan qalbigaaga ha ahaado ha ku jiro waxakimhu asalkan wuxuu yidhi yacni ku shaqay oo taxkiim iyo sug ayb waxakimhu isaga yacni xaakim u yeel fii kulli daqiiqin iyo wajaliilin wax kastoo yar iyo wax kastoo weyne axkaama yacni isaga ku uga xaakim dhig ayb faliducaa'i shuruudun wamawaanicu ducadu waxay leedahay shuruud iyo mawaanic walilmaab ayb walilmaxabati wاlkhawfi wاlrajaaءi wالtowbati shuruudun wamawaanic wallahu اlmustacaan cala alqiyaami bishuruudi اlacmaali wa dafci mawaaniciha wuxuu yidhi wallahu اlmustacaanu cala alqiyaami bishuruudi اlacmaali ilahan la kaalmo weydiistaa cala alqiyaami u istaagid yani in loo qumo bishuruudi اlacmaali acmaasha shuruuddooda wa dafci mawaanicihaa iyo mawaanicdeedii oo layska dafciyo layska riixo inahu nicma اlmowlى wa nicma الnasiir wbiاllahi towfiiq sal اl slm alى nabiyina mxamed